raxmaan raxiim kulan wacan wanaagsan saaxiib yaal dalkiin meel walba waad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal xiliyadan oo kale ayaad ka dhegaysataan raadiyaha kulmiya magaalada tan muqdisho mar kale wacan waa barqaay siniina waxay ku beegan tahay labaatanka bisha labaad ee februaayo sanadku waa labaatan saddex iyo labaatan qodobada ogaal haddii la yidhaahdo aad ku ogaan doontaan waxaa ka noqonaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool xalay mar kale waxaa ka qarxay dagaal khasaare geystay weli dagaalkaas waa u soconayaa wararkii u dambeeyey magaaladaas ayaan idiin haynaa dowladda soomaaliya waxaa loogu baaqay in shacabka muqdisho ay ka maarayso ciidanka eritereya ee shacabka muqdisho dhibaatada ku haya maamulka jubbaland oo sheegay in gobolka jubbada hoose ay ka bilaabeen dagaal ka dhan ah ururka al-shabaab oo ay ku doonayaan in ay kala wareegaan deegaana ka tirsan maamulka jubbaland qodobada kale oo barnaamijka ogaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqonaya dhulgariir xooggan oo ku dhuftay magaalo ka tirsan dalka cumaan iyo kooriyada koonfureed oo si carale uga jawaabtay gantaallo ay soo riday kooriyada waqooyi qodobadaasi dabcan wixii hore inugu soo korro intaynu barnaamijka ku guda jirno ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena saaxiibayaal xubnihii joogtadana qayb ayay ka yihiine u diyaar garooba dhegeysiga barnaamijkeena ogaal waayahay dhegeystayaal heeskaasi wuxuu daafuruhaa barnaamijka ogaal qofkii qof dilo shareecadaa la horgeynaa qofkii qof dilona shareecadu waxay ka qabto waa garanaynaa midka ka shaqaynaya dadka soomaaliya dhiiggooda inay daataan waxba isuma dihin qofka soomaaliga ee muslimka ah ilaahay ayaa karaameeyey noloshiisa annaguna inaan karaamayno ayay naga mudan yihiin qofkii soomaaliga ahay oo shabaab inuu dilo aan kala dagaalannay qof kaloon u oggolnahay inuu dilo ma jiro mar kale barqa wanaagsan dhegeystayaal waxaan ku bilaabeynaa magaalada laascaanood oo laga soo warinayo in laba toddobaad gudahood weli dagaal uu ka socdo magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool mar kale xalay waxaa ka qarxay dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada dadka deegaanka ee hubeysan iyo kuwa somalilan dagaalka ayaa weli ka soconaya waxaana la maqlayaa rasaas goosgoosa oo ka dhaceysa bariga magaaladaas tiro hoobiyaal ah ayaa xalay ilaa iyo saaki barqadi waxa ay ku soo dhaceen xaafada ka tirsan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool tiro dad ah oo waa tiro dad ah oo dhaawacyo qaba ayaa la gaarsiiyey cisbitaallo ku yaala magaalada laascaanood magaaladaas ayaa inta badan dadkii ku sugnaa toddobaadiyadii u dambeeyey ka barakaceen iyagoo naftooda kala cararay dagaalada halkaasi ka dhacaya dadkaasina waxay wajahayaan xaalada nololeed oo kala duwan wararkii u dambeeyey khasaaraha dagaalkaasi inta uu la egyahay iyo xaaladda magaaladaas waxaan wax ka weydiiyey cabdiwahaab aadan cabdiraxmaan oo ku sugan laascanood aad baad umahadsan tahay magaalada laascaanood xarunta gobolka sool maalmihii horaa la dhihi jiray rasaas baa dhacday dagaal baa socday wax ayaa la dhihi jiray indhexadda waaba quraac iyo qabi iyo casho sida dadku ay u quutaan oo kale dee dagaalku iska noqday maba jirtaba xilli u go-an mar wuxuu iska qarxayaa dagaalka fiidnimo ama saddexda habeennimo mar wuxuu iska qarxayaa salaada subax mar wuxuu qarxayaa salaada bakrab mar yacni saacad walba dagaalku iska socdaayo hadeertaan dadka magaalada eh, waxweynba kama soo qaadaan oo la yirahda dhimatay inta dhaawac unbaa la qaadaa kuwa dhinta unbaa la aasaa laakiin berigii horaa la dhihi jiray welwel baan dadku ku jiray hadda waa lala qabsadayba marka eh, waxaad moodaa magaalada inta badan dagaalka fentaliga ah oo labada ciidan toosa ah waa uu aadbu ugu yaryahay eh, wixii ka dambeeyey maalintii sideedaad ee dagaalka waayo magaalada waa laga durjiyey nimankan eh, dhinaca somaliland ka socda marka sidaa daraadeed marka waxay magaalada ku garaacayeen waxa weeye hub madaafiic ah oo soddon kilomitr meel magaalada u jirto iyagu ay deg yihiin laga soo garaacayo ama laga soo tuurayo taas ayaa magaalada dhibaato badan ku hayay eh, ilaa iyo shantii maalin u dambeysay wararkan ergeesu waxay sheegeen waa la shalay eh, wixii ka bilowda marka laga soo bilaabo shalay ingiriska ciidamada deegaanku laftirkooda ay magaalada duqayntii ay maamulka somalilan ay ku haayeen ay xal u heleen oo hub magaalada soo galay marka oo iyagu ku dhowda shalay waxaa la duqaynaya saldhigyadii maamulka somalilan ay ku lahaayeen deegaanadaas isbaal ahaan eh, meelkood hadda la yiraahdo runtii deegaan ballaaran ah laakiin saldhigooda dhanka waxaa la wareegay ciidamada a marka adigu shalay waxaa la ii sheegay in inta badan goobihii madaaficida maamulka somalilan ay kasoo tuurayeen ay aada loo duqeeyey taas oo iyada runtii ku kaliftay eh, in ciidamada somalilan hubkooda xitaa ay ka gurtaan oo meel xun la yidhaahdo oo eh, iyadoo laftarkeeda isla gobolkaa kamida ay hubkii had u baabulinayaan marka eh, duqeymahaas iyo xaaladaaso iska jirtaa khasaarahan hadda meeshu de dowlada rasmiga ah kama jirto telekoobka wuu iska adag yahay inaad heshaa madaaficid waxay ku dhacayeen xaafado marka telekoobka rasmiga ma xaqiijii karo laakiin waxaan kuu sheegaya laasano dagaalkeeda waa qarxay waa waaya cabdihab dhageystayaal badan waxay isweydiinayaan dagaalkan horta socdaa qaab noocee ayuu u socdaa ciidamadu ma is fadhiyaan oo dhowr kilomitir ma isku jiraan ma waxbay isku turtuurayaan oo keliya mase ciidamadan dadka deegaanka ah iyo kuwan somalilan eh, kafool kafool ayay isku dagaalayaan sidee dagaalku u dhacaa mararka qaar walaalada horta waa mahadsan tahay gadaa runta horta dagaalka dadku waxa laga yaabaa maadaama dee dadku eh, muqdisho eriyeeda oo kaleeto inay jiraan dee amay ufahmi karaan dagaalka dee waxa iska maalmo koob sida dagaal baalaadyadan oo kaleeta laga yaaba dadka qaar inay u akrisan karaan horta sidaa ma aha dagaalku waa dagaal qadayideed tusaale dadka soo liisanaagayo cayn degan waxaa ka go-an ama geeri aakhiro ama guusha nololeed oo micneheed yahay in maamulka somalilan iyo maamulka puntland waxaaba u dhexeeyaan labaduba inay ka dhex oo ay noqdaan maamul goboleed dowlada soomaaliyeed hoostaga ama in la waayo xitaa gabar dhulbahantaa ama dadka eerada la dego faksinayo intilaalmaashi in la waayo ama in ay maamul goboleed galaan horta qadiidaasaa meela meesha taala tan kale somalilan waxay leedahay iyaduna waxay leedahay waxaa kamid jirtay annagaa eh, idin maamulayna annagaa taladana qaadanaysiin bat waxaas ayaa iyaguna daldalayaan mar walba somalilan baa kamatiina ma jirto mana baxayno marka labadaa qadiidad ayaa meesha yaala labada qadiidad marka la fiiriyana halka wuxuu ku imaan kara keliya labadaas awoodood in mid la waayo sababtoo ah somalilan waxay ka cadijiidaysaa inay meesha ka baxdo oo waxay ka cararaysaa foolxumo iyo sidoo kaleeto in si gaara ah madaxweynaha joogo xilligiisii u dhammaaday in eh, eh, yani isaguna ceeb buu ka cararaya laakiin hadda ceeb iyo sharafad imatay waxaasu dee dagaalkii ka ahaayeen marka nin weliba taalkiis ayuu horta sheeganaya laakiin bay cidoa sor fadhiyaan waxaa meel xabada aakif oo dhisabana iska gaari karto Eh, isku jiraan walaale eh. marka eh, laakiin waxay magaalada ku baabiiyeen dagaalka kafool kafoolka markaan hadda xaqiiqda cabaarayo dagaalan waa adkaaday oo maalintii magaalada ay soo gelayeen qiiqiyaana guriga dagaalka ka bilaabeen baa joogay marka xabadii ugu horreysay aaka nagu soo dhacaysa angu waxaan deganaa guri magaalada laga bilaabo guryaha magaalada laga bilaabo kamid ah oo garaad cabdilaahi garaad saleebaan garaadada eh, mid kamid a ah garaadada dhulbahanta lahaa marka eh, maantana xilligaada ku sheegayana de haddana waxaa laga dagaalamayaa eh, garanaysa ilaa iyo shan kilomitr banaanka magaalada waxaa ka ah laakiin magaaladii aan buuralay ahoo dee isku daba oo sidaa ugu wareeg wareegso markaa buur ka buur kale buur kale buurka ilaa iyo toban kilomitr hmm. magaalada waa buuro marka magaala koorta qaabkaas u jiraa marka Eh, dadka deegaankana eh, waxay hadda helayaan runtii eh, taageero culus oo hub iyo dhinac iyo wax walbala ay helayaan oo marka qaar xaqiiqi waxaad moodaaba in somalilan ay ka awood badan yihiin marka aan ka hadlayo gudaha waxa yaala inkastoo aanay aanan fasax badan u qabin in xaqiiqda iyo ciidamadaasi waxa inaan ka waramo laakiin aan ku sheegayaa in magaaladu ay ciidamo joogaan sidoo kaleeto duqeymihii ba hadda xal loo helay oo ciidanka somalilan laftarkood goobihi magaalada kasoo duqeynay hadda hubkooda ay ka gurteen waayahay cabdiwahab ah, eh, waxaan kaloon ku weydiinayaa eh, magaalada laasxaanood bal inoo sawir sawir noocee ayaa eh, u muuqanaya magaalaha haweeneys oo qofna oosan ku nooleyn miyaa dad baa barakacaya laleeyahay ugu badnaa haddiise dadku ay barakaceen xaggee u barakaceen xaaladooda nololeed waa sidee bal arrimahaasna inooga waran walaal aadba umahadsan tahay horta anigu laascano waxaan tegay iyadoo runtii aada u qurux badan waxyaabaha cajiibka ee magaalada ku tahay waxa weeye eed hadda waa magaalo markaad xaafadaheed aada marayso aadan arkaynin meel uu yaalo xal xabo oo qashan ah xaafad dhabarkeed aadan ku arkayni weeyaan laamigii xaafadaha ma la kala garto magaalo runtii si fiican u kobceysay qurux badan ganacsiga xitaa qaabka uu yahay markaad aragto ad runtii isleedahay bismillahi raxmaan yani dee aad u qurux badan bay ahaay dadkeedu aamiyad u lahaayeen ganacsigu kala duwan ka kala socdo goobaha cibaadadu ay lamid yihiin meel walba masaajida kana sheegayno xitaa qaab guryaha hata magaalada ka dhisan inta badan wada cusub yihiin runtii marka loo cimriga magaalada marka loo fiiriyo wax la ammaano maaha deyo horumarka markaan ka hadlayo laakiin haddana markii hadda aad magaaladii aan tegay intaan balaayadan ka dhicin kahor waxay magaalo qurux badan socota dadkeedu runtii ay ganacsigu fiican yahay yani biyaha caadiga ahoo suuqa laga iibiyo caafiga anagu aan u naqaano markaan koonfurta ka hadlayo iyo kuwa tubadoo guriga waa isku mid waxba ima kala dooriyaan inaad caafiga furfurtid inaad tubadadii ka soo shugatid farqiga udhexeey waxa weeye keliya intaad caaga furayso intaad uguda furayso mooye dhadhanka iyo tayada dhammaan waa isku mid marka magaalo jawigeeda aada moodayso inaad muqdisho ku nooshahay aanay culeys badan ka jirin garuntii aada qurux badan ganaacsiila dad la circires ayay ahayd laakiin de markii bale ugu yaraan haddaan hadda qiyaaso waxaa dhihi karaa magaaladaas boqol kun oo qofkin ka badan ayaa ku nool ayaan dhihi karaa marka laakiin dee magaaladii hadda waxaa dimi jiraan hadda waa meel haawanaysa waa meel colaadii ka dacday inta aan kuu shabeeyin ka badan inad magaalada waa laga qaxay ganacsi ma jiro qofka jooga waa dad qof caafimaad u jooga oo qof lasoo dilay ama ama dhaawaca ama dhimashaa in la keediyo ama la dabaylo u jooga iyo qof dagaalka u jooga weeyaan marka waxaad qiyaasi kartaa inta magaalada joogta ay yar hadda ku hartayna dee biyihii baa go-on magaalada biyi ma jiraan in yaroo berberaag ah oo markii horeba ayaa lagu nool ayaguna sii dhamaa eh, koronto warkeedaba sheegana waxaa lagu helaa ifkii naadir ayaa lagu helaa marka magaaladii dee waad garan kartaa haddaan tusaalo kooban si dadka u fahmaan waa waxaanku qiyaasi karaa ii doog ah oo roob ilaahay ku manaystay oo aad u qurux badan oo dabadeedna ilaahay abaar mariyey sidii u taal dhulkaas u yeela laha ay hadilaas anaga u taalaaba waaya dhegeystayaal halkaasi waa umaadsan yahay wuxuu ahaa cabdiwahaab aadan cabdiraxmaan oo ku sugan magaalada laasanood ee xarunta gobolka sool wuxuuna inooga warramayey xaaladda magaaladaas iyo dagaalka khasaaraha uu dhaliyey markana muqdisho ayaan kusoo laabanaynaye ciidanka eritreya ee ku sugan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa maalmihii dambe waxa ay waxyeelo u geysteen shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho haddaba waxaa loogu baaqayaa dowladda soomaaliya oo ugu horeeyo hogaamiyaha dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud in ay shacabka ay ka maareyso ciidamada eritreya ee dhibaatada ama waxyeelada ku haya caasimadda dalka maalintii shalay ayay ahayd markii laba dhacdo lasoo wariyey oo isxigxigay owladaag waxaa lagu dilay wiil dhallinyaro ahaa oo kamid ahaa ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada muqdisho sidoo kale gelinkii dambe galabnimadii shalay waxaa degmada xamarweyne lagu dhaawacay darawal gaari nuuca caasiga ah waday isla sidan oo kale dhacdooyin hore ayaa loo soo wariyey oo ciidamada eritrea ay muqdisho ay ka waa ciidamada eritrea lagu soo tababaray ay muqdisho ay ka geysteen hadaba waa kuwan qaar ka mid ah shacabka soomaaliyeed oo cabasho u gudbinaya madaxda ugu sarreysa dalka maalin kasta afar iyo labaatan saac mawdkaan ku jirnaa markaa maalin kasta cabadaa ridaaya jidkay ku socdaan bagaga ka kale ku soo socdaan bagaga ka kale ku socba tuutay qaba shashalay mootay ku saarayin wax laga celsha waa weyn wax laga noogu yimaada waa weyn waxaa maalinsa dhacay lagu jiraa biyaha lama gadan karo oo jaadka lama gadan karo oo dukaanka lama gadan karo waa la kadeedeen wixii islaana madax wey waxaa naga celiyeen waxaa wixii madax oo arradaa keesadaa naga celiyeen nimankan argagaxsan oo waxay ka cabsanayaan aanan aqoonujinka bursaha meel yaroo jaama ah, hadday gaalaanba dadka layha ha laga qabto eh, ama baabuur diyaarada ah oo baala leh hows u sameeya xasan sheekh meel yaroo jaama uma adkaysan karaan markay jaam arkaan dadkii xabad ku dulaayan wax ka ceshaana wax ka celinaana ma lahan xasan shiikh xasan shiikh kadarow naqday xasan shiikh kadarow naqday kadare waddanka waa gubaha dadka waa la layha marka ciidanka anaga may hubka noo wataan mase annagayna difaacayaan xasan sheekh maxamuud taasaan weydiiyaa annaga may shacabka may nabadgelyada ka shaqeeyaan mase annagayna weeraraasana dilaan waxaan ka codsaynaa askarta waxdiis waa askarta dawladdu waaye maalin walba kuwaasaana dadka xeesu kayna dhaamaan shalay iskiinay meeqa mowtale ku dhimanta qaar ka mid a ah shacabka muqdisho iyo hayeen waxay cabasho xoogan ay ka muujinayaan ciidamadii eritreya lagu soo tababaray la keenay muqdisho kuwaas oo isla amniga caasimadda iyaga laftoodu caqabad ku ah haddaba cornel maco wuxuu ka mid yahay dadka ee eh, arrimaha ammaanka wax ka yaqaana horena wuxuu uga soo shaqeeyey hay-adaha amniga dalka waxaa ugu baaqay dowladda soomaaliya taliska militariga dalka wasaaradda gaashaandhigga madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wasaaradda maaliyadda iyo cid kasta oo ay khusayso arrintan inay wax ka qabato waxa uu korneylku uu sheegay in ciidamadan loo baahan yahay in daryeel badan loo fidiyo sida in mushaar ku filan la siiyo taas oo ku eedeeyey wasaaradda maaliyadda in aanay daryeelkii loo baahnaa aanay siinin ciidamadan taasina ay keenayso in shacabka ay waxyeelayaan korneelka waa ka hadlay waxau yidhi eh, horta waa raadiga kulmiy waa ku salaamaya adig iyo dadka soomaaliyeed dhammaan horta intaas markaan uga gudbo waxaa dadka soomaaliyeed dhagahooda kusoo dhacayay anuga arrintan ayaan rabaa inaan ka hormariyo jawaab su-aashaada oo ah muxuu ahay dadka soomaaliya dhagahooda waxaa kusoo dhacaya siyaasiyiinta oo caado ka dhigtay oo xukun raadiska amaba xukunka markaas gacanta ku qabto dowlad dhiska soomaaliya dowlad dhiska soomaaliya waxaa ka mid ah in aad maarata dhidibada aada u aasaasto u aasto muxuu ahay cudud oo maaragtay amniga dalka iyo dadka iyo dowladnimada difaacayso marka dowlad dhiska soomaaliya hadda wuxuu kusoo ururay in muxuu ahay qaranka soomaaliya laga dukaamaysto tusaale haddii aan ku siiyay maanta miisaaniyadda ay ansixiyeen muxuu ahay baarlamaanka e, ay ansixiyeen e, wasaaradda maaliyadda ay keentay wasaaradda maaliyadda ayaa waxay qoratay saddex milyan oo dollar oo safaradeeda dibad ah taas macnaheeda waxa waxawaay bil kasto wasaaradda maaliyadda waxay ku safraysaa laba boqol iyo konton kun ayay ku safraysaa waxa waxawaay wiilashii laga keenay eritreana iyagoo cagacad oo dacas qaba oo waashadan oo hubaysan ayay dadki muxuaha ay ku qamaam ay ku yihiin waxa ugu wacan waxaa waaya mas-uuliyad darada dowladda wasaaradda gaashaandhigga iyo madaxtooyada iyo taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo qorshaha xun ee maaragtay lagu boobayo inta yaroo hantida oo maaragtay loogu talala rabo in lagu maareeyo canshuuraha laga qaado magaalada muqdisho lagu maareeyo amniga iyo xasiloonida ummadeed waaba la kala qaatayba waa la kala qaybsaday wiilashan iyagoo cagacaaday banaanka jooga kal horena waxaa loo sheegay beenaa loo sheegay oo waxaa lagu geeyey been ayaa lagu geeyey eritrea sidaa ogeed ayaa loo soo ciqaabay marka mas-uuliyin darada hadda jirto waxay ka imaanaysaa waa taliska ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo wiilashaasu kusoo soo daynaya waddada iyagoo hubaysan waxay in loo sameeyo oo dad mas-uuliyiina meesha ay ka howlgalaan oo saraakiisha hore oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maxaa la xanuuniyo la wacdiyo oo maaragtay loo sheego ma la baro oo muxuaha dhaqankii ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo lahay la baro hadda kii eritrea waxay yaqaaneen oo mooryaannimadaha ayay yaqaaneen jabhadinta dagaalkaas waa waxa lasoo baray marka waxaa loo baahan yahay in wasaaradda gaashaandhigga iyo dib ueegida ay ku samayso amaba madaxweynaha tallaabo uu ka qaado maxay ciidankan oo habqanka oo hubaysan oo cagaha cad oo dacashka ay kaga yimaadeen eritrea magaalada ku dhex maraayo oo dadka dilaayo marka taasi waxaa waa inuu madaxweynaha oo tallaabo ka qaado waaye mas uuliyaddana waxaa qaadanaya muxuaha taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo muxuu ahay mas-uuliyaddiisi gabay maanta keliya waxay geysteen ilaa iyo dhowr fal dembiyeed oo dilal iyo dhaawacyo iyo dhac sida ay sheegeen dadka qaar ay ku jiraan sidee wax looga qaban karaa way geysanayaan wiilashaan way caraysan yihiin adeer way caraysan yihiin wiilashaan wiilashaani waxa waaye waxa waxawaaye kolka horena maxuahay musiibo ayuu kaga tegay farmaajo iyo fahad yaasiin iyagaa qoray wasaaradda gaashaandhigga ahay qorsho ka yimid ma uusan ahayn waa tii oo muxuu ahay taliya odawaa uu dhahayay anigu waxba kama ogin markuu baarlamaanka geeyey musiibadaani waxaa kaga tegay dalka waa fahad yaasiin iyo farmaajo wiilashaani beena loo sheegay qadaraa laydin wadaaha layiri kadibna afar sannadood ayaa meeshaas qaab ay maaragtay ay ku soo mareen marka waxaa loo baahnaaya baahnaya hadeertaan inuu madaxweynaha oo dad dad gooniyo oo muxuaha ciidannimada yaqaano oo odayaal ayaa meesha joogaan in wiilasha lagu mashquuliyo daryeelkooda iyo muxuu ahay la siiyo muxuu ahaa maxaanku idhaahdaa iyo iyo jiif wanaagsan iyo cunto wanaagsan in la siiyo laakiin isagoo hubaysano magaalada soo baxa marka waxay noqonaysaa in nabad sugidii iyo boliiska iyaga isku dhacaan marka dagaal labaad ayaa shacabka dhexdiisa ka bilaabanaya haddii arrintan aan la xakamayn annagoo banaanka joogna ayaa sidaa aanu aragnaa dhibaatada ay maarata ka imaan karta ciidankan faraha badan oo eritrea laga keenay sababta ay maarata dowladda u arki la-dahay maxay tahay wasiir kasta wuxuu ku mashquulsan yahay inuu meesha ka dukaanaysto dhaqaale ka sameeyo kii horeba muxuu lacag uu ka aruursaday maalin kastaa kalamaan noogu sheegtaan iyo dadka rumucaha jilaayaasha ay sheegaan siday u dhaqmaan dowladda dowladday u dhaqanto waa mas-uuliyad darro ayaa meesha ka jirta mas-uuliyad darradaasna waa inuu ra-iisul wasaaraha si dhaqsaa ah usoo farageliyo oo ula xisaabtamo wasiirka gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sida wiilashaan ay u maareeyaan iyagaa laga rabaa laakiinse way dileen iyo daday soo baxeen iyo dadkay dhacayaan iyo dowladdiin ay ka aamusan tahay marka dambe iyagii nabad sugiddaas ku dhacay iyaga iyo booliiskii isku dhacay waayo boliiskiinu inuu ammaanka sugou rabaa iyagoo tobaneeyaha hubaysanay joogaan waaba hal unugoo dagaalami karo oo hubaysan oo rasaas haysto waa gartay arrinkaa marka sidee lagu xalin karaa dilalka dadka shacabka muqdisho askartu ay u geystaan sidee looga hortegi marka lagama hortagi karo waxaan looga hortagi karan waxa waay mas-uul kasto oo loo dhiibo mas-uuliyad loo dhiibo waxa ugu horeeya oo maskaxdiisa wasaqda ku qufulan waxa waay meesha inuu dhaqaalo ka sameeyo waxba kala maaha aan kuu sheegay two sixteen doorashada xasan sheekh markii ay soo dhowaatay taliyihii barigaa nabad sugidda joogay laba iyo toban bilood ayuu mushaarka ciidanka u dhunsaday laba iyo toban bilood mushaar ma uusan qaadanin ciidanka nabad sugidda two waxaasna siyaasiyiinta ayaa muxuu ahay ciidanka muxuu ahay lagu wadi lahay ama shaqooyinka lagu wadi lahay ama obereshonada lagu fulin lahay e, saas ayaa loo dhunsaday haddana waxa waaye e, nimankan markasta idaacadaha ka sheego oo dadka soomaaliyeed inay istubadin yihiin oo doqomiin yihiin u haystaane maskaxdooda mar kasta yidhaahda dowlad dhiska soomaaliya dowlad dhiska dowlad idima dhisaayaan kuwaani waxa waaye madaxweyne xasan sheikh sida hadda aan ka aragno dhab ayay ka tahay dalkan inuu meel gaarsiiyo asaga ayaa la rabaa inuu mas-uuliyadda u dhiibto dadkii maxaa u tababarnay oo staff collegeki iyo muxuu ahay ka soo baxay odayaashaa meesha joogaan in wiilashaa la hanuuniyo mushaar badanna la siiyo wasaaraddan maaliyadda saddexdan balyan qoqoratina lacagta laga jaray maxaa wiilasha loogu sameeyo maxaa sariiro iyo meelay ku seexdaan iyo musqulo loogu qodo iyo maxaa dharka loogu bedelo oo kaba loogu gado caqabadda ah in ciidamada eliteri laga keenay inay geystaan falal dhac ah iyo dilal toddobaadadii lasoo dhaafo waa ay socotay maxaa diiday in eh, wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska xooggaba ay qorshe ka degsadaan oo ay waxyaabihii loo soo tababaray iyo asbaabihii ay fuliyaan furimaha hore ee dagaalka qayba ka mid a ah in la geeyey ayaa jirto maxaa diiday kuwa kale in qorshe loo dejiyo ama xeryahooda ay ku sugnaadaan waaye meeshaani sidaan hore kuugu sheegay mas-uul kasta oo wasaaradda gaashaandhigga ha noqdo ama taliska xooga mas-uuliyadda qofka loo dhiibo asaga ayaa isku mashquulsan wuxuu ku mashquulsan yahay inuu meesha ka dukaamaysto oo dhaqaale ka sameeyo kuma mashquulsano inuu wanaag iyo iyo muxaha iyo iyo mas-uuliyad iyo hogaamin leadership oo ciidanku ku hogaamiyo ciidankaani way sahlan tahay wiilashaani kolka horeba balantiyera ku tageen waxay u baahan yihiin in la mashquuliyo oo la dhex joogo oo dadkii ciidanka dhisi jira way joogaan oo odayaasha ahayd weliba waxaan rabaa inaan madaxweynaha aan ugu baaqo dadkii ciidanka xoogga dalka soomaaliya soo dhiseen oo war collegekii staff collegeka ka soo baxay oo dagaalkii seven seven hogaaminayay oo ciidan sida loo hogaamiyey yaqaaniin iyagoo howlgabahee magaalada joogaan waxaana u haray waxa waay afar sano shan sano basay noolaan karaan waa kan ugu caafimaadka badan ha laga faa'iidaysto nimankaasi in loo geeyo oo wiilashaana ay hanuuniyaan oo ciidan sidii loo maareeyo iyagaa yaqaanaane nimankaa mas-uuliyadda ha u dhiibto laakiinse wiilkii shalay muxuu ahaa eritrea kala yimid adigaa taliya oo haddii la yidhaahdo waxawaay wax ku dheel waaya maahane waxba lama hagaajinaayo dadkii magaalada muqdishoodna aaday u daalan yihiin waxawaay wadooyinkii oo xiran gaajo muxuu ahay mas-uuliyad daro ganacsatadiioo maarata qoorsho loo samaystay in lagu dhaco shabaabkii u dhacayo f r c kuwa la yidhaahdo muxuu ahay maxaan ku yidhahdaa kuwan la yidhaahdo dhaqidda lacagta oo hadda loo samaystay marka waxa waaye waxyaabahaasoo dhan waxa ka soo ururayo oo ka imaanayo in dowladda laga hor yimaado dowladda xasan sheikh iyo ra-iisul wasaaraha maanta waxay haystaan hadday maqlayaan popular support insurgency dagaalyahan gudaha kaala dagaalamayo waxaad ka adkaan kartaa markaa taageero dadweyne aada haysato haddii taageerada maanta aada haysato iyo himilada shacabka soomaaliya in shabaab dalka laga saaro maalin kasta aad wadooyinka aada la taagan tahay idaacadaha madhalaysay noqonaysaa haddii aan shacabka muxuaha aan la ilaalin waa gartay maxkamadaha cadaaladda ee ciidamada qalabka sida waxa ay maalin kasta xukumaan asgar dilal geysato maxay u yaraala layihiin dilalku korneeda waxa waaye leadershipka iyo hogaamintii wiilkaas uu hogaamin lahaa ayaaban shaqada aqooninbo mid asagoo kale ah hogaamiyo asagana wuxuu ku mashquulsan danihiisa gaarka kan waxaa la rabaa maray dileen mar labaaday dileen mar saddexaaday dileen mar afaraaday dileen iyagaa la dilaa laakiin kuwii mas-uuliyad darada oo ciidankaas hogaamin lahay oo mas-uuliyadooda iyo discibliinkooda iyo ka warqabkooda iyo inuu caafimaad qabo ninkan uu waalan yahay xataa uusan ka warqabin kuwaas ayaa maarata hogaamiyaal u ah oo hogaaminayo taliyaal u ah taliyo unug iyo taliyo kooxeed iyo taliyo horini u ah kulligoodna waxay ku mashquulsan yihin danahooda gaarka marka meeshaani dowladda mar labaad iyo mar saddexaad maanta soomaaliya pobolo support ayay haysataa dowladda dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaal warar kale ayaa inoo soo socdo eh, balse markan waayahay saxiibyaal barqa wanaagsan weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal markana jubbaland ayaan aadeynaye maamulka jubbaland waxa uu sheegay in gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada doble agaarkeeda ay ka bilaabayaan howlgallo ka dhan ah al-shabaab oo laga xoreynayo qeybo kamid a ah gobolka jubbada hoose guud ahaanna kusii faafi doona maamulka jubbaland deegaanadiisa oo la ogyahay al-shabaab in halkaasi ay awood xoogan ku leeyihiin oo waayadii dambe ay deegaano badan ay kaga sugan yihiin wasiirka amniga maamulka jubbaland ayaa kulan waxa uu la qaatay taliyaha qeybta afartan iyo saddexaad ee ciidanka xoogga dalka ee ku sugan jubbaland labada dhinac ee ciidanka xoogga dalka iyo maamulka jubbalandba waxay ka wada arrinsadeen sidii loo xoojin lahaa howlgalkan waxaana wasiirku howlgalka wadahadalkaasi kadib uu warbaahinta kula hadlay magaalada dhoble waxaana uu faahfaahin ka bixiyay howlgalkan sidoo kale waxa uu wasiirka amniga jubbaland uu sheegay in ay qarax ay fashiliyeen ama walxa ee eh, qarax lala damacsanaa oo al-shabaab ay isku rakibeen in ay ka fashiliyeen deegaana ka tirsan gobolka jubbada hoose arrimahaasi oo dhan ayuu wasiirku faahfaahin dheeraada ka bixinaya hawsha soomaaliya ka socota unbaan qayb ka nahay kuna aadan yahay shaqadeenna iyo howlgalka soomaaliya oo dhan ka socdo sidii aanu iskaga xorayn lahayn khawaariijta dalkeenna maanshaysay oo dadkeenni iyo muxuu ahaayey tabcashadiisii iyo waxbarashadiisii iyo caafimaadkiisii iyo ganacsigiisii iyo isu socodkiisii intaaba liddi ah ayaan waxaan doonaynaa inaan iska dulqaadno ka xoraysano deegaanadanada soomaaliya laysu furo staakol dambe uusan dhicin ah, la fuliyo baaqii madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya oo ahaa soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah shabaabna iska xoraysa arrintaas ayaanu runtii halkudhigaasaan soo qaadanaynaa qodobkaasna waxaan rabaa inaan intaa ku daayo waa waxyaalaha qaraxa lagu sameeyo baanadihii lagu ayaa ku jiro waxaa ku jira bodadii ay ka samaynayeen waxaa ku jira maxaan ku dhahdaa fiilooyinkii wax qarxinayay waxaa ku jira hormuudkii baalka hormuudka ah waxaa ku jira maxaan ku idhahdaayey ee ayuhu nooc wax kasta oo maaragtay ee loo adeegsada ayaa ku jiro ciidanka booliiska dowlad goboleedka jubbaland degmada dhoobley aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin waxaan rabnaa marka nimankan tabartooda waa dhagar tabartooda waa qarax tabartoodu waa khayaano iyo maxaan ku idhahdaayey muxuu ahaayey meel ay maaragtay dhibaato ugu geysaan waayahay dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga maamulka jubbaland wuxuu faahfaahin ka bixinayay howlgallo maamulka jubbaland uu sheegay inay iska kaashanayaan ciidanka ee milatariga dalka iyo jubbaland maamulkiisuba kaas oo ay damacsan yihiin inay al-shabaab kaga saaraan deegaanada jubbaland ay kaga sugan yihiin markana saaxiibyaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii bandhigga warbaahinta bulshada bandhigga warbaahinta bulshada sheekooyinka warbixinada iyo maqaalada lagu daawaco baraha bulshada ayaad ku dhegeysataan xubinta bandhigga warbaahinta bulshada sidoo kale hadalayntii afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafa ladalahayay baraha ayaa xubinta qeyb ka ah cabdirashiid iyo maryam ayaa soo jeedinaya isla hadalhayntaan ku bilowna markaan waa mahadsantaha maryan waxaynu ku bilaabeynaa hadaleynta afar ka saac muddooyinkii ugu dambeysay aad iyo aad loo hadalahaya waxaynu ku bilaabeynaa dhankii ciyaaraha haddii aynu eegno kooxda kubadda cagta manchester united ayaa guul muhiima ah ka gaartay kooxda kubadda cagta laster city kulankii ee shalay galab ka dhacay garoonka oltraford iyadoona laba gool ka mid ah u dhaliyay ciyaaryahanka rashford xil ciyaareed qurux badan ku qaadanaya kooxda kubadda cagta manchester marka sidoo kale kooxda kubadda cagta manchester sanadkan waxay ka mid yihiin kuwa ku guuleysan karaya horyaalka bremeliga kooxda kubadda cagta arsenal oo hogaaminaysa horyaalka bremeliga iyo mansity oo kaalinta labaad ku jirta iyo weliba kooxda kubadda cagta man united oo kaalinta saddexaad ku jirta ayaa saddexda kooxood ee loo sacdaalinaya inay ku guuleysan karayaan midkooda horyaalka bremeliga dhanka kalena kooxda kubadda cagta spolis ayaa laba gooli waxba kaga badisay kooxda kubadda cagta westham kula muhiim ah ay badiyeen kooxda kubadda cagta tottenham dhanka kaleetana kooxda kubadda cagta barcelona ayaa iyaguna waxay guul muhiimah ka gaareen kooxda kubada cagta kadis kulan ka tirsanaa horyaalka laliigaha laba gool iyo waxba ayay ku badiyeen kooxda kubadda cagta barcelona iyagana xil ciyaareed qurux badan ayay qaadanayaan oo sanadkan waxay yihiin kuwo ku guuleysan karaya horyaalka laliigaha oo hadda konton sagaal dhibcood ay leeyihiin kooxda kubada cagta real madrid ayaana ku xigta konton iyo kow dhibcood leeyihiin sideed dhibcood ayaa u dhexeysa dhanka kale koox kubadda cagta yuventus iyagana guul muhiim ayay gaadheen kooxda kubadda cagta b ayaa afar gool iyo saddex kaga badisay iyadoona ninka yihahdo linel misi uu markaa gool muhiima ah gaarsiiyey kooxda kubadda cagta b h daqiiqo ayuu markaasi dabcan shabaqa ugu shubay kooxda kubadda cagta lili saddex dhibcoodna sidaa waxaa ku qaadatay kooxda kubadda cagta b g iyadoona taageerasha kubadda cagta b g iminkaba ay ku walwalsan yihiin dhaawacii soo gaaray ciyaaryahaanka la yihahdo neymar iyadoona kooxda kubadda cagta b g ee todobaadkan kiise kale ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta bayr munij wareegi lix tobanka james liga marka hadaleynta aynu intaa kusoo gabagabeynayna markaan dhankay horeysa xubinta hadii aan soo qabto waxaa lagu bilaabay shiiqan oo ah qofka sheekada qusayso waxaa lagu xujeeyey inuu cabo sunta jirka si uu u xaqiijiyo xadiiska nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariis dushiisa allaha yeele uu ku yidhi in qofka sun iyo sixir waxba ka tarayn haddii uu subaxii todoba xabo oo timir ah cuno magaciisu waa sheikh asaar rashiid waxa uu joogaa ingiriiska waxa uuna dood kula jiray qolyo baadiriyiin ah dooduna waxay ka dhacaysay jaamacad ku taal magaalada manchester ee dalka ingiriiska waxaa lagu xujeystay inuu sunta dooliga ama jiirka cabo haddii uu hadalka rasuulka moxamed nabadgelyo iyo naxariis dushiisa allaha yeela aaminsan yahay kaasoo micno ahaan ah in qofka aysan maalintaas sun iyo sixirba wax ka tarayn haddii uu subaxii toddoba xabo oo timir ah cuno waxa ay ku xujeeyeen inuu xadiiskaas xaqiijiyo sun caadi ah oo tan jirka ahna cabo waa uu cabo suntii ilaa iyo maanta oo dhacdadaas waqti laga joogo shiiqa waxba ma aysan gaarin ka waran iimaankaas awooda badan oo uu leeyahay shiikha ayaa lagu soo gabagabeeyey qormadan oo aan kasoo qaadanay qof magaciisa uu yahay cabdixakiim xikmaawi maryane u dambeyntii qormada ugu dambeysa dhankayga hadii aan eega waxaa lagu bilaabay sitan guushu waxaa leeyahay kuma xirna shahaadadaada ama maalkaaga waxay ku xiran tahay aminaada naftaada iyo ficilada joogtada ah ee aad mar walba aad samaynayso qof kasta wuxuu rabaa inuu gaaro meesha sare ee buulta laakiin xasuusnow kobaca dhabta ah iyo isbedelku waxay ku dhacanay leeyahay fulitaanka hadii aanad lahayn riyooyin waaweyn iyo loolal waxaa leeyahay noloshaada heer gaarimaysid marka waa inad yo a lahaata ama yoolal ujeedada maaha leeyahay inaad ka fiicnaato qof kale laakiin waa inaad ka fiicnaata qofka aad hadda tahay ayaa lagu soo gabagabeeyey qormadan maxamed abshir ayaanu soo qaadanay xubinteena waanagenta waayo heer xubintii warbaahinta baraha bulshada ayaad maqasheen markana ee eh, warar kale ayaa inoo soo socdo balse aanu dib ugu noqono qeybaha farsamada waayaha dhegeystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalamaanay shabaab iyo waxay taagan tahay maanta shacabkiiye ciidankiiyo shaqaaluhuna waa kula shirkoobeene dowladduna shantay kula jirtaa shidan colaadeede shab inaan nidhaahnaana waa shay duruuriye wax kaloo la sheegaaba waa sheeka baraley aryahangoolo mukhoraa shabaab shacabku shab dheene waaga maqaayi baad fadhida horaa waxaa loo yidhi nimoo shantaa la kaareebi sharci ma kaareebayo war shab kusii oo shalalax ku sii wargooyin waxaa la yidhi aan sharci kaa celayn sheekh aadmina aan lahayn shantaa laysaga dhacshaa warshinsi shinsi male haween shaashle iyo shiikh ninkii dilaye shanta waa in lagu suuliyaa sharafi waa taas waxaa la yidhi shidda kama baxaan aadmigu iyo filimo shaydaane innaguna shabaax lagu dhintiyo shiishka maabaran warxmeda waxaa kaloo la yidhi shabaabow dhibkaad geysataa daaray shacabkiiye shiddadaad samaysuu khalqigu shuufayaa badiye rasaas buu raggii kuu shinshimay kugu shubayaaye adigii shar naga doonaya ee u shufdhiga baaska ka tagtay maxaa loo shib yidhi sow su'aal sharadi may oolin war waxaa kaloo la yidhi askari dawlad iyo shacab sarwadoo ma kala harno dagaalka shirkaan ku naha digtoonow shanta tiir islaamka iyo shaahidkeegaan shiixa shidacad nugu abuurtee shartiina waa la baxdeen aryaadhaha had si wareeri haysiin ma waan la dhihin shayddaana waxuu sheegayo sharwadee sharci dhowrima shayddaana wax uu sheegayo sharwadee sharci dhowrima waxaan kaloo maqli jiray eh. shar iyo shayddaan la naar oo shiday shurugaa ku raac sharwada sheegii lawaae shabiya oo shamaalka tuma e eh, maymar waar wallaweynay waxaa la yidhi eh. shar gudban shayddaan xijaaban kalamaanay war ma haysiini shantii sanoo la soo dhaafay waa tii la yidhi waa laysku milmay akhyaari akshaafaska darantay wardab iyo baasiin baa isku darmay naga dhigaysa warka warmadad iyo dugaag baa isku darmay xitaa dolar dirham iyo diinaar ah, hal borsa lagu wada qaaday war waxa kaa kuusana ma war maaqaa laydinla shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan war weligiin kale maanay warka waa dhex gashaan sidaad waalan tihiin naw haddaamu miirqa nagu ogey war waaqraw xaaladii laascaanood xaggee marsiinaysaa war hawday muuse xabad xabajoojinta owlahay waa ku baaqay odayaashiisu dira waana aryaadhaha laas aanood waa xasilantae idinku dab ha ka shidina wargooyin miyaa lahan lahandaraabay ayaanka bulshada aanood aan wareegileylahaya jaraana warmadaega horta anigu maba ogeyne jamaahiirta caliyara sheega ama c b b ba war ragga khutulibka lagama ciideeyo war cabdikuusow weli c b b ma qarashaa ku socda infestiment waay war axmedow dirham iyo diinaar iyo dollar in boorso lagu wada qaaday haddeer kii kuu sheegay maaha abwaanguura guriga hooyooyinka ha ka baxo war jamaahiirtu ma raaceen war abaarta dhacday saddex kun kunoo facebooka shaqlaa noqdeen waayeen noo commenti noo sheer noo leeg wiliba war xabiibu malaayiinkiina lagu wareeriyey oo waxaasay ahaaye war kalemaanay war moogaa tihiine fursado badanaa bannaan dowladdan waxqabadkeediina weli waa dihan yaho lama sheeg sheegin war fursad kalamaan laga sheegay bannaanaan mayso anaa oge adigu hadda ha kashiifina gruub noo samee warala iska quutay dad kalenay ku filantaho waa laga faa'iidaysane xariif ka mid ahay hogaamiyaashii c b b oo hadda qurbaha ku wareersan wuxuu yidhi kulmay oo waxaa ii muuqata fursado badan oo la dayacay sababtoo ah dawladdan muddo ka yar toban bilood ugu yaraan labaatan qabad oo kiiba konton habeen laga hadli lahaa ayay samaysay cid sheeg sheegtay iyo kuwa qoray iyo kuwa muuqaal ka sameeyey kuwa sii shargareeyey iyo kuwa loof iyo layg saaray midna ma leh wuxuuna yidhi dagaalkii shabaab ee muddo toban sano ugu adkaayaa lala galay meelo badan oo ilaa iyo shan iyo toban sannona aan dawlad arag waa laga saaray mana helin sidii la rabay cid u sheegta midda labaad imaam muqdisho lagu qabtay oo waxaa la caddeeyey in shabaab khawaariij yihiin dowladdana laga faa'iidaysto inta ay howlgalka waddo ayadanu cid bumbuunisa ma helin qodobka saddexaad xidhiirka dowladda iyo beesha caalamka iyo xidhiirka dowladda iyo maamul goboleedyada intuba waa hagaageen madaxweynaha keliyahana yidhaah soomaaliya heshiisa dunidana heshiis la ahe ee guulahaas qaran cid sheegsheegta ma helin mana la dhihin waa markii u horraysay oo dowladda soomaaliyeed ay labada garbood ku wadato beesha caalamka iyo maamul goboleedyada qodobka afaraad maamulka hawada soomaaliya waxaa loo aqoonsaday nambar wan iyo meeshii ugu sarraysay inay gaartay mana la dhihin sharafkii iyo dowladnimadii oo la soo celiyey qodobka shanaad shan sano kadib waxaa muqdisho lagu qabtay shirar heer gobol iyo heer caalami ah oo weliba madaxweynayaasha dalalka shisheeye wasiirro loo diray inay elboorka ka soo dhoweeyaan mana la helin cid tiri qabka dowladnimada iyo maqaamkii caasimadeenna eh. aa la soo celiyey qodobka lixaad eh. dembiile kastoo cid dila eh. iyadoo lala daahina tiirka la soo istaajiyaa mana helin cid tidhaahda caddaaladdii soo noolaatay <laughs> cabdikuuso allah ilaahe boosaa jugaysati war cabdikuusa warkaaga waxaan u fahmay geel annagaa lahayn cid ku faantuu waayey war warkaa higa dhex intay jirtay xitaa koobkii afrika soddon sane aynaan arkin waatii la soo qaaday war cabdikuusow naga jooji waa markii ugu horraysay kuma jiri karnee waar anugu waaba dawaq aryaa cabdikuuso waa kufaano boosaad bannaysa haysaahe qodob kale sheegina meexaad rabta sheego war cabdikuus weliba walibaan dhimanayey ciidankii elegtari ku maqnaayoo la keenay war si bibida meeshaasoo kale waxay dhihi lahaayeen nooleeye war cabdikuus qodobada haduu sii wada wuxuu odhan doonaa waa markii ugu horraysay ee madaxweyne furinta tago warwar laydiinma sii wadi kara gebagabadii qabiilkii wuxuu yidhi dawladda intaasoo howl ah oo aanna soo koobi karin qabatay ma arkin cid dhahaysa hogaamiyaha ruuxiga xabiibulmalaayiin aabbihii qarannimada dawladnimada hogaamiyaha daacadda ah nadaadihii horay u soco astaanta qaranka iyo wax kaloo ka badan oo mudnaay cabdikuus cabdikuusow samigay cabdullana waxauu yidhi hagaartoodiyo hogaa ku dhacay heer habar waa hirtay hagaartoodiyo hogaa ku dhacay heer habar war kalemaana wax laydiima sheegi karo hal saac baan ka soo wareegtay markaa warka idiin bilaabay war adigu gocoshada iska dhaafa hadda noo sheeg haddaad waxayso aga aryaanlimaan war sugino waran ma sugaa la yidhi war nin waran sugay caqli kuma jira waxaa la yidhi sargaal kalaa soo baxo xarakadii la shaqaynayey hayehe meeqo qaraxaan fududeeyo uu yidhi xaraka goormaa u dambaysay khawaariijta maa tiraahde magaciisa afgarashada ma sheegeen waa soo baxile maaldhahaa ma dhammaahay mea iika ilaahay baari waaye gudhuwaa gudhumaa ilmo geesariya war kalemaanay weli waa na dhex yaacaysaane sargaal la yidhahda cabdicasiis xuseen nuur oo kuliyadda tababarka jaallasiyaad ka shaqaynaya sida maxkamaddu sheegtay oo ciidamo tababari jiray ayaa la ogaaday inuu warbixinta saraakiisha iyo ciidamada shabaab la wadaagi jiray arooya kaas ardado tababara ha goobo war horaa loo yidhi been macallinkii dhiga ardadu waa ka barataa marka shabaab inay u basaasaan may ka barahayaan war calaa kulli xaal rartiga weyn saanqaadkiisuu yeeshaa ardayna macallinkiisa inuu ku daydo waa ku qasban yahay ninkaan xidig xiddiglu ahaa gaashaanla sarena waa xertaa yidhi kadib markuu kashifmayna hal xidig baa loo reebay inuu sharcigu leeyahay la ogaado taas markuu ka xanaaqayna shabaab inuu la shaqeeyu bilaabo aryaa jeegaba xilka muggi layga qaadaan shaqada bilaabo uu yidhi warorta si gaara kii xilka laga qaado in lala socdaan qabaa war shabaabkaba haddii la cirib tiro yuu la shaqaynayaa kii carooda arnimayahow dad lama aaminee saraakiisha hanala ka fiiriyo horta shabaab iyo shayddaankuba maxay carada uga faa'iidaystaan waar wallaweynee madaxweyne xasan shiikhu afrika la hadlay wuxuu yidhi shabaab waa cidhib tiraynaa afrikana nabad noqon maysa inta argagixisa jirto haddayda nagu garab istaaginna idinkunbaa eedi doona wargooyin war ma haysaane madaxweyne alsayid axmed madoobe wuxuu yidhi shabaab waan la dagaalamayaa boo wadani ma og yahay war wilyam ruutu xashiq la kulmay wuxuu yidhi kenya will continue to support a stable and peaceful somalia for the benefit of its people and the east african region aryaa kenya bariiska ma rabna warkaas nagala tag war cabdilow biisfuulaa lagu yidhi dhalaa kenya bariid yar iyo mid fuula midna kama rabno warshadii jawhar ma la sameeyey war salaadiin maalmahan shir burco uga socday oo go'aamo soo saaray waxay dhaheen laascaanood wixii ka dhacay qalad iyo gef bay ahaayeen xadgudub aan la aqbali karinna way ahaayeen mas-uuliyaddana waxaa qaadaya muuse biixi kamana mid nihin ergada loo dirayo laascaanood waa reer burco muuse waa kaa miyay yidhaahdeen war burco cadaalad haddii la rabo loo qaban maayo muuse biixi warkooda sababtoo ah hadda ka waa kuwii yidhi doorasho xisbiyadu heshiis ku ahayn ahayn deegaanadeenna lama keeni karo aryaa careesoo war ma haysada muuse suudi marow shalay ka warramaya aqalka sare wuxuu yidhi magaaladaanan u doodaa looma ooyaanka waar horta wallaweyney markaan madaxweynaha somalilan muuse bixi sheegno maxaa muuse suudi u daba dhigtaan waryo tookan abood aryaana ma caayi kartid maasaa ku caaya abow abow ow ku yidhi waayahay dhegaystayaal xubintii kalamaan waxay u dambeysay barnaamijkeena ogaal mar kale intaan kulmayno haddii la yaraado waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo